الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لمن تحبه وترضاه وبعد الآن sida la ka tilmaamay waxaan wixii allay garansiiye ka oran doonaa mawduuca ku kusaabsisan alghazw lfikr fi janib tacliim ama waa mawduuc macnihiisu yahay weerarka lagu hayo mujtamacaadka muslimka ah oo ay ku hayeen dunida reer galbeed gaar ahaan baabka ku saabsan tacliim dadku inta badan haddii aanay aqoon badan lahayn tacliimka iyo manaahijtiisa iyo qaabka loo dejiyey iyo ka dambaysa waxay u qaataan tacliimtu inay isku mid untay yani iskuolku inuu iskuol un yahay xisado go-aanun in la dhigto dabeetana xisaskaa ah haddii lagu dhigo oo ka kooban yani waxyaabahan la dhiga luqa carbeed ingiriisi physics chemistry mathematics inaha haddii la qaato inuu tacliimtu isku mid yahay laakiin waa masalo aada u baciida ah. bini aadamka meel laga gumaysto caqligaa ugu daran qofka bini aadamkaa ah haddaad xoog ku gumaysato oo jidhahaan aad u gumaysato waktiunbuu kula sugaya uu isna fursadda helo iska kaa dhiciyo laakiin haddaad caqli ahaan u gumaysato taabic buu kuu noqonaya qofku daba socda isagaa can tawcin kuu daba soconaya isagoo ku aqbalsan ayuu ku daba taagnaanaya manaahijta tacliimiga ahi waxaa loo qoondeeyaa inay soo saarto ummad kasta qofkii ay mustaqbalka rajaynaysa inuu soo baxo walidaalika muwaasafaadka ama waxyaabaha ay leeday manhajka tacliimiga ahi wuu kala gedisan yahay matalan manhaj kasta oo tacliimiya wuxuu ku salaysan yahay usuul caqiide ah usuusha caqadiga ee mujtamacaasi ama bulshadaas ay rumaysan tahay ayaa bays u ah ama sal u ah tacliimta ay dhigayaan tusaale ahaan ummad waliba waxay raadinaysaa inay soo saarto almathal ilaclaa ama musulkii dadkii lagu dayan lahaa iyo mujtamacii ay u arkaysay mustaqbalkeeda inuu yahay mujtamaca fiican laakiin su-aasha isweydiintale waxa weeyaan qofka fiican dunidu isku si ma u tafsiirtaa maxaa qofka fiican waa kuma yani markaa shuuciyadda la joogo maalan qofka fiican sibay definition sibuu sharax u leeyahay marka kabitaliskiiyo reer galbeedka la joogo qofka fiicani sibuu sharaxu leeyahay marka la joogo aragtida islaamigaa qofka fiicani sibuu u leeyahay haddii ay kala gedisnaataa aragtida laga qabo qofka fiicani waxa kala gedisnaan doona bayska tacliimiga tacliimigaee dad loo dhigayo ee soo saaraya mujtamacaasi sidaa ogeed maalan mujtamaca muslimka ahi waxa uu arkaa qofka fiicani inuu yahay qofka guta xaqiiqadii loo abuurayba haayadii loo abuuray ilahay wuxuu leeya wamaa khalaqtu ljinna walins ila liyacbuduun wa xaqiiqada ugu weynay insaanka wujuudkiisa jiritaankiisaba u dunida u joogo hadduu insaanku taa buuxiyo waa qofkii fiicnaa haddii uu ka dhaco aqoontu sidaaba waxbaba ma leh aqoontu sidaa waxba sheegi mayso ninka reer galbeedi qofka fiican siduu u yaqaano ama u qiimeeya uu ka gedisan yahaa ah, aragtitaa ka gedisan buu wadaa sida awgeed mar hadday kala gedisan tahay fikradda laga rumaysan yahay kownkan jiritaankiisa nolosha xidhiidhka bini aadamka iyo ka dhexeeya kownka kale maadada xidhiidhka qofka bini aadamka iyo ilaahay ka dhexeeya subxaana wa tacaala mar haddii kuwaa lagu kala gedisan yahay waxa lagu kala gedisan yahay waxa loo yaqaanaba qofka wanaagsan oo dhan haddii taa lagu kala gadismana waxaa lagu kala gadismayaa manaahijta tacliimigaa dhammaanteed oo dhan culammada matalan manaahijta tacliimiga ka hadashaa waxay idhaahdaan caqligal maaha in la suuraysto inay ummadi ummad kale manhaj tacliimeed ka amaahato bay idhahdeen yacnii suurtagalba maaha waayo waxa kala gadisan ummaddu siday u fakeraysa ummadda kale weliba gaar ahaan laba ummadood oo kale mabda oo kala diina oo kala dhaqan oo kala hiddo ahay inay kala ammaanaystaan syllabus iyo curriculum iyo wax la dhigo waa waxaan caqligaba gelin bay leeyihin wuxuu kaloo manaahijta tacliimiga ay ku salaysan tahay masaa'il ku saabsiisan matalan macrifadu maxay tahy garashada maxaa la yidhaahdaa goormaa qofka la yidhahdaa waa aqoon-yahan goormoo qofku aanuu aqoon ahayn yani garashadu goormaa lagu tiriyaa qofku inuu macrifo leeyahy masaadir ilmacrifa waa maxay macrifada ama garashada cilmiga halkee baa laga soo dhambashaa halkee laga soo qaataa maalan tusaale ahaan unesco united nationkan iyo waxaan ururay unescada qaybta tacliimika u saabsan waxay leeyihin kullu shay ama shay kasta oo taxta tajriba walxisga ayaa macrifo la ydhahaa kullu macluumin taxta tajriba walxis sugma ayaa macrifo ah idan waxyigu macrifo mayey maya yunuska waxyiga macrifo uma taqaano silbas kastoo yunuska dejisa markaas waxyigu ama diinta waxa loo yaqaano ama kitaabka iyo sunuu kuma jiro macrifada maalan masaadir ilmacrifa meelaha cilmiga laga soo qaataa waa xaggee muslimku wuxuu rumaysan yahi kow cilmi waa kii ilaah rasuul ay sheegeen yani waxyu samaa weliba waxay rumaysan yihiin waxyu samaagu kacirka ka yimi kawsaxsan inuu yahy aan isaga gafba ku jirin laba alcaqlu walxis caqliga iyo xisku waxay keenaan iyana waa nooc min almacrifa bacd alahطaana way gashaa qaybo islaamku uu diidan yahy markaa inay macrifo tahayna waa jirta qaybaha uu diidan yahay markaasi islaamku inaanay macrifada ku jirin ee masaadirta matalan macrifada lagu muransan yahay waxaa ka mid ah sixirka ama qaybaha aanu islaamku maalan macrifaba u ogolayn rumaysnayn inaanu ka mid ahayn masaadirta cilmiga waxaa ka mid ah faalka sixirka iyo fooxisada iyo waxa la nooca baabkaasi oo dhan yani epistemologyga ama almacrifa marka la xisaabinayo kuma jirto fi shariica alislaamiya masaadirta ummadaha qaar bay ugu jirtaa gaar ahaan ummadaha bidaa'iga in badan oo ka mid ah waa masaadirta cilmiga lagala kulmo ee laga soo qaatay ka mid tahy idan waxaynu leenahay waxaa kaloo lagu kala gedisan yahay alusus almacrifiya waxa loo yaqaano asalka macrifada mar haddii waxaas oo dham ay yihiin wax lagu kala gedisan yahay waxa lagu kala gedisan yahay ahdaafta tacliimta laga leeyahy waxa lagu kala gedisan yahay waxyaabahaas halka u noqonaya haddii aynu waxyaabahaynu sheegayno dham ay noqdaan wax lagu kala gedisan yahay lama wadaago dunidu markaa schooling system ama qaab wax loo dhigo ama waxa la barto lama wadaago reer galbeedku maadaama ay baxuus tiro badan le faniga kan u sameeyeen waxay arkeen inuu yahay ko meelaha koowaad ay gumaysiga ka samayn karaan meelaha koowaad ay gumaysiga ka samayn karaan mawduuc runtii waa mawduuc aada u ballaadhan haddaan tarkiisiyana wakti badan qaadanaya lakin waxaa isku dayayaa min huna wa min hunaak waxoogaa inaan tiltilmaamo matalan ingiriisku markuu qabsaday masar ayay mubashiriintii mission missioniskii lasoo diray maalan missionis and missionary booka la ydhaha suu oo kale missioniskii lasoo diray waa irsaaliyaadkii waa qoladii diimaha eh, faafinaysa yani isticmaarka cilmigii la socday ugu badnaa wuxuu ahaa maxay kuwan diimaha faafinaya walidalika ingiriisku meel kasta u dego ama francisco ama kuwan missionis baa la socday soomaaliyana missionis tiro badan baa joogi jiray oo uu isticmaalku waday daimoole iyo meelahan kuwii deganaan jiray missionkii ayaa dawladii ingiriis cabasho gaadhsiiyey leh lord cromer ninka la yidhaha lord cromer marka waa muctamadkii waa governorkii masar ee ingiriiska ninkii madaxda uga ahaa masar waxay yidhaahdeen war bay direen ay leeyihiin lord cromer wuu naga carqaladeeyey christianityga aanu wadnay iyo diintaanu faafinaynay oo markaa waxay ka ashtakoonayaan ninkan lord cromer la yidhahda inuu dhib ku hayo missionaryskii oo aanu fasax fiican siinin si ay dadka u kiristaameeyaan lord cromer baa markaa isugu yeedhay dawladdii markay tidhi su-aal shan jawaab ka soo bixi oo lord cromer la rabo inuu masalada tan ka hadlo ayuu wuxuu isugu yeedhay mubashiriintii wuxuu ku yidhi dhegaysta ma waxaa u malaynaysaa inaan idin cidhiidhiyey oo aan idin siin waayey fasax badan oo a wax ku kiristaamaysaan oo wax ku samaysaan idinku buu yidhi carruur yaryaro ama waxba haysan ama masaakiina wadooyinka ka boobtaan oo qaadataan oo kiristaamaysaan ama raggaan waxba haysan baa hunguriyo baabkaa ka martaan oo kiristaamaysaan qaabkaa u fuliyo idina waxaa rasaanbic amuuba inaad halka ka boobtaan ama id meelaha koroyo midkiina inaad qaadataan oo waxoogaa sitaan markaa wuxuu leeyahay ninka ariiqadii istibjaaj bay samaynaysaa dadkayna usoo jeedinaysaa buu leeyay mujtamacaad soo kicinaysaa mar haddaan mujtamacaad soo kicinaysaa idinka alliya rasuulba ka fog oo sirajoogga ku kaaja afka ingiriisna ku hadla carabiga hadduu ku hadlana ila yaro jajabtaba oo aanay wax qurux badan ula ekaanin ama laqo cilmiyeed ba aanu haysanin ayaa la rabaa in la soo saaro oo noqdo markaa muntaqadkii aqoonyahankii intellectualkii ummadda hogaaminaya hadhow ee soconayay dugsi yaroo caynkaasuu sabaystay lord cromer iskuulla yaroo caynkaasiya eh? iskuulkiisa yaree ibtidaa'i buu ka bilaabay iskuulka yaree dugsi hoose ah ninka ka soo baxa wuxuu siin jiray markiiba shaqo oo dee dawaawintii dawladda iyo maalihii xafiisyadii dawladdu ka shaqaynaya hadda waa class four buu ka baxay laakiin markiiba shaquu helaya ku bilaabaya ila isagoo af ugu yaro qoraaye afar gini buu ku bilaabaya afarta gini waagaa waxay ahayd masar yacni nolosha ugu sarraysa nin ku nool afar gini markuu isla helo that means reer buu samaysan karaa wuu guursan karaa wuu noolaan karaa weliba beere beerena waa iibsan karaa oo dhaqaalo badan baa usoo haraya azharka ka soo baxana wuxuu yidhi dee shaqo laydinma hayo idinkuyo afkii garan maysaan waa marka koowaad weliba azhar ninka ka soo baxa labaatan sano u wax baranayay mid afar sano wax baranaya isagu afarta sana haddaad ka soo baxdo afar giniyo mushaaharaad yeelanaysaa haddaad ka soo baxdo labaatan sannadood oo azharood oo aan aad soo baxdo khabiiro caynkaasiyana boqol iyo labaatan qarshi baad qaadanaysaa boqol iyo labaatan qarshi ayaa mushaharkaagu yihi boqol iyo labaatanka qarshi olmost waagaa qofka noloshiisa caadigaa ah waa iskaga filay laakiin waa boqol iyo labaatan qirshiyo meelaha masaajid inaad imaam ka noqoto ama waxoogaa carruurta inaad qur-aanka udhigto ama meelaha mooyaane ma jirto shaqo kale wuu sii waday mujtamaci waxay ula muuqatay marka dee haddaad inankaaga iskuolka caadigaa ku dartana afar sano kadibba dee reerahoo dhan isagaa biilinaya oo waa dee reer tegey baa noqonaysaa haddaad ashar gaysana dee labaatan sannadood buu wadaya labaatan markuu ka soo baxana boqol iyo labaatan qirshuu qaadanaya marka dee isagaabaanay ku filaanaynin wax nafle maaha mujtamacii waxay u arkeen markaasi iskuolka caadigaa ah in la galaa inay tahay maxay meesha fiican iskuolka caadigaa ah markaa rusuum iyo dhaqaale iyo waxba kusoo rogay in dadkaba laga qaado way dadki iyagaa soo interested oo raba inay galaan azhartanina waxay noqotay markaa malaadi lfuqaraa dadkaa ah wax mahaysatadii meela iska tagaan un iyo ninkii wax waayey meeluu tago oo wax ka dhigto waxay noqotay danlob inuu sii kordhiyo oo ilaa daar ama meel macalimiintu ay kasoo baxdo loo sameeyo technical teachers training centers la sameeyo oo shahaado waxoogaa iyo ka sarraysa tii hoose usoo qaato macalinka markaasi nooca usoo baxay hadhow iskuullada tegaya ama chemistryga dhigaya ama physicska dhigaya ama af ingiriisiga dhiga ama waxaasi laba iyo toban gini bay mushaharkiisu tay iskuulka caynkaasiy waxaa la yidhi de xataa kuwan bal in yaroo diinan ah la iskaga darayo luga carbeed iyo waxoogaaga laakiin dee waa iskuolkeennii ilaana hala yaro ixtiraamo wadaadkiina waxa la yidhi sana afar gini hala siiyo marka ninkii azhariga ahaa ee uu dhigayay diinta iyo carabiga iyo kani wuxuu qaataa maxay afar gini laakiin macallinka daarilculuum markaa kasoo soo baxa ama yani technical teachers training collegeska ka soo baxa laba iyo toban gini buu qaataa marka labada nin midi sumcad buu mujtamaca ku dhex leeyey shaadhkiisaa nadiifa maradiisaa nadiifa afgriisigu ku hadlaa waa ninka mujtamac oo dhami ka dambeeyo meeshuu doonuu degi karaa wuxuu doonuu iibsan karaa hantuu haystaa aabaq almusqifa yani intellectual kaba kabacadu ka tirsan yahay wadaadkuna waxaa laga yaabaaba nin iska da-ah oo afar dumara qaba oo labaatan iyo ciyaal iska leh oo da ah oo aan ardadu aamusin ushiisa inay ka baqda mooyaane lakin macalinka ingiriisiga waa la ixtiraamaya isagu markuu soo galo yani cidi kuma dhacda inay hadasho ama macalinka ama mathematicska dhiga macalinkan iyaga waa la ixtiraamaya ixtiraaman lahu bay ardadu u aamusaysaa ama macalinkan kale baa laga baqaa hadduu nin ul adag yahayna waa la aamusi haddii uu nin iska jilicsan yahayna cidi kama aamusto oo haluma jara iskuulladii noocan bay u socdeen waxaa soo baxay markaasi alluga alcarabiya maalan waa lagu dhigaa iskuulladaasi laakiin waxaa la dhigaa iyadoo iska culus oo xisaska ugu dambeeya laga dhigo oo ardaygu aanu jeclaysanaynin oo macalinkii dhigayay de uu afar gini qaato kii kalena labiyo toban gini qaato oo aan ula muuqanin wax la bartaba inay tahy kaanamaa inaanay weligeedba noqon luqo cilmiyeed oo uu qofku ka faanfaano waxaa soo noqotay ardadu markaasi hadduu senteniska ingiriisigaa qaldo in lagu qoslo ama mujtamacaadku yani si loo fakerayo hadduu sentence ingiriisiya qaldo waa wax laga xishoodo waa lagu qoslaya ka carabigaa hadduu qaldo maa mushkila oo de laba af carabi bay ahayde ma dhib badan ma awalba yani mujtamaca thaqaafadiisii waxay noqotay wax iska liito aan qiimo badan lahayn ama inaad luqa ingiriisiya ama waxoogaa ingiriisiyana ka tabartabarsiisaa waa high classkaad ku jirtaa dabaqada sare ayaad ku jirtaa markaasi oo qof marmuuqa batay wuxuu soo saaray markaas noocan maanta aynu intellectualka unaqaano isku kaajee khamriga cabbe ee ku daafada ah ee haddana intellectualka sheegta noocaan ilaah iyo rasuulkiisa toona aqoonin aanu qiimo u samaynayn ninka cad mooyaane wax kale mabaadi' badan oo kale uu aaminsanya uu sida aanay jirin ogol inuu tabac u noqdo ninka cadi si uu fakeraya u ninka cadi wuxuu u inuu ku gumaysto caqliga kaa gumaysto o aad can tawcin u raacdo dadku iyagaa imika daba socda isagoon isaguuba yeedhi ninka caadi iyagaa daba socdo can tawcin bay u daba socdaha qaabkuu u tarbiyeeyaa laakiin dabageliyey qaabku wax u baray iyo wixii uu baray iyo siduu ula dhaqmay baa sida tan u gashay waxay noqotay markaas mawaada diiniga iyo taariikhda iyo waxaan luqaadka haddaad daraasaysaan sidii loo dhigi jiray ama qaabkay u socotay waa qaab aada u liitaa waxaan leenahay waxa isbedelaya tacliimku iyo nudumka uu ku salaysan yahay manaahijtu ku salaysan yahay waa khatar haddii aanu fikradaada iyo caqiidadaada ka imanin walidalik baa shaacir islaami oo bariga ka tirsanaa akbar loodhan jiray akbar alilahabadi shaacir loodhan jiray oo afafka bariga ku gabiya gabay tiriyey gabaygiisa matalan tarjumadeedu waxa weeyaan wuxuu yidhi fircoon maxaa ka doqonsanaa buu yidhi bal intuu carruurta laynayey buu yidhi muu kuliyado un samaysto yani fircoon muxuu gaadhay xukuma ah, in reer banu israa'iil carruurtooda wiilasha la laayo soo ma ahayn se qur-aankuba sheegayo markaa ninkan gabayaagii wuxuu leeyahy fircoon maxaa ka doqonsanaa caruurta intuu laynayey buu yidhi bal muu kuliyado unay galaan colleges iskuulla ay galaan unuu samaysta buu leeyahy tanbaa uga fiicnaan lahayd dilka ceebtii taariikhda ku dhacdayna kudhicin buu leeyahy may raacdeen dadkana wuu layn lahaa un buu leey yani wuxuu tilmaamaya kuliyaadkan inay yihiin meel dadka lagu dilo oo qofku qofkii uu ahaa qof aan ahayn uu noqdo waxaa kaaga filan moxamed iqbaal shaacir kaloo la yidhahdo muslima oo ka mid a ah raggii tacliintaa reer galbeed dhibtu ka soo gaadhay waxay shahaadaad sheegtaan oo dhan wuu qaatay weliba dhowr dhowr dhowr magister doctora bachelaro tiro badan buu qaatay kadib buu markuu tiro badan qaatay buu wuxuu tilmaamayay tacliimta reer galbeed buu yidhi waa xaamud waa acid waa acid buu yidhi qofka bini aadamkaa marka lagu shubo ba dhalaalisa buu leeyahy waa acid buu leeyahy haddii buur lagu shubo kawma min turaab ka dhigaysa buu leeyahy kuus yaroo ciida u bedelaysa buu leeyahy yani wuxuu tilmaamaya tacliintani sida ay u dhib badan tahay weedhuhu odhan jira waxaa ka mid ah sixirka faranjigu buu yidhi iyo fannigiisu buurta wuu dhalaaliyaabuu odhan jiray yani wuxuu odhan jiray iskuulaadkan laynoo dhigaa ee aan doctorate iyo magisterada iyo waxaan oo dhan kasoo qaatay buu leeyahy waa sixir bini aadamka lagu dhalaaliya buu leeyahy qaabku uu dhisan yahay marka la eego waxaan leenahay waxaa isbeddel weyn leh usuusha ay ku salaysan tahay mar kastaba cilmiga la baranaya tusaalayaal fudud baan idin siinaya weliba dhul aydan dhaadaynin oo iska fudud bini aadamku sida uu curriculumka lagu dhigayaa siduu wax u bedelo ama waxa uu tilmaamo matalan meel fog haddaanad ku geyn iskuullada waxaa laydin dhigaa jugraafi saanka maaha jugraafiga marka la sharxayo waxaa la keenaa golob kubad soo saa maaha kubadda laakiin ardaygu dhan walba kama arkayo mar haddaanu dhan walba ka arkaynin waxaa la keenaa maab khariido kala baxsan caynkaas soo maha iskuul kasta khariidad baa ku taalla dunida ay ku sawirantahy khariidadaasi say u sawirantay ilaa adduunkii kubad buu ahaaye ma khariidadii marka la kala bixiyey siday u sawirantay waxa ay ku salaysantahy baa la ydhaha halkan laga jeexo khariidadani xaggee laga jeexaa umalaynaysaa kama kamaydan fakerin wali haye dhabarkaa laga soo jeexay soo caynkaa maaha dabeetana xaggan waxaa ka muuqda qaaradda maraykan oo is-hoos taalla oo in yaroo raashanka uu ka iibsado alaska laydhahaa dacalkaa kaga sii taallo soxanka maa xagga kanna waxaa ka muuqda far eastkii fogaa saasaa loo dhigaa khariidada saasay u dabeetana waxaa dhexda ku dhaca dunida bartamaheeda waxaa ku dhaca yurub oo afrikanada iska hoos taalla uno laakiin yurub baa ku dhex taalla caqliyada ka dambaysa maxay tahi caqliyada ka dambaysa waxa weeyaan london iyo paris waxay doonayaan inay yidhahdaan we are the center of the world annagaa dunida bartankeeda ah iyagaa markaa miqyaaska laga qaadanaya markaasa waxaa la leeyahay near east sharq ladna iyo middle east iyo far east bari marka aad tilmaamayso waa in meel wax laga qaata ay jirtaa soo maa matala hargeysa markaad joogto burca waa bari socanka haddaad burco tagtana laascaanood iyo xaggaa shishaa bariya laakiin reer burca waxay soo arkeen inay dhexdii iyagu yihiin hargeysina waa reer galbeed laakiin marka halkan ay joogtaan hargeysa reer galbeed maaha waa reer galbeede gabiila iyo maxay way xaggaa idinka sii xiga burcana waa reer bari yacni in la qaato maalan bari iyo galbeed waxa la ydhaha inaad qaato reference point waa inuu jiraa meel laga qaataa waa inay jirtaa si taa loo helo waxay damacsan yihiin inay ku yidhahdaan london iyo baris baa ah maxay the center of the world markaa beriga dhow baa lagu odhay beriga dhow waa xaggee waa yurubta bari iyo agaarkeediiyo inta ashari alwustaa baa la yidhi bariga dhexe waa carabta iyo jaziira alcarabiya inaha kan baa bariga dhexe ah markaasa waxaa la yidhi beriga fog beriga fog waa xaggee waa jabaan iyo meeshaasoo maaha inanka jabaaniiskaa sidaa wax looguma dhigo jaban marka la joogo kaartadaasi khariidadaa iskuulka ku sawirani dhankan dhabarka lagama soo jeexo yani tan inaga laynoo dhigaa bacifica laga jeexa markaa bacificu bacifica ushanka badh baa xaggaa ku yaalla badhna xaggaas ku yaalla saxa ka umeeka ta lagu dhigto jaban atlantica ushankaa laga jeexa atlantica ushanka haddaad ka jeexda maxaa soo baxaya waxaa soo baxaya africa iyo yurub oo xaggaa galbeed ku yaalla maraykanka oo xaggaa bari ku yaalla jaban oo dhexda ku taalla marka jabaanku inanka jabaniiski wuxuu soo haystaa inuu isagu yahay the center of the world waddankiisan yar inuu yahay bari waxa ka xiga maraykan ayaa reer bariya galbeedna africa iyo yurubba ka soo xiga khariidadii markaa way isbedeshay sawirkeedii oo iyagu waxay soo arkayaan inay yihiin maxay centerka idan waxaan leenahay kaartada golobkaa yara kuusan halka laga jeexaya caqiida ka dambaysa daa wax kaloo ka badan soo un ma ahayn markii hore addunudu golob buu u yaa la yidhi laakiin waxaa la rabaa in laguu dhigo bilayn isagoo ahoo maaba in lagaa baro meesha laga jeexi lahaa markaasi ayaa waxaa ka dambaysa caqiida dhan iyo mabaadi' dhan oo cid waliba rabto inay iyadu iska dhigto the center of the world inay dunida bartamaheedii tahay dadka kalena inuu baallaha dunida ku nool yahay saas inay nolosha u taalo halkaa ay jabanisku ka jeexeen haddaad ka jeexdo dunida dhulku ma kala googo-ayo matalan alaska iyo raashinka iyo maraykanka iyo xaggaasay iskaga taxmayaan halkanuu maraykanku iminka kala jaray de qolada reergaad ba inoo tilmaamayaan in yaroo alaska la ydhahdo xagga rashinka laga soo gooyo agga ku taalo markan way xidhiidhsamaysaa oo dunida xaggaa way ka xidhiidhsan tahay waxay leedahay waxaa mar kastaba cidda wax dhigaysa matalan taarikhda marka lagu dhigayo maxaa laydin dhigaa taarikhda taarikhaha iskuolkeena lagu dhigo o dhan ilaa jaamacadaha ilaa iyo meel kasta soo wad xagay ka bilaabantaa ya b c socaynkaa maaha b c waa maxay before christ ciise hortii baa laga soo bilaabaa socaynkaa maaha markaasaa la yimaadaa maxay a d oo ciise dhalashadiisii siay sheegeen calayhi salaam markaasaa lasoo wadaa meelaha marka la wado xaggee taarikhdaa la daraaseeyaa ninka cad griiggii hore iyo filosofadii griigga iyo waa kaasi susaa looma dhigo waa la soo wadaa xaggee ku xigtaa la keenaa asian romanskii iyo meelahaasaa timaadaan dabeetana waa lasoo wadaa renaisonskii baa timaadaan iyo markii fofkii yurub medieval periodkii dabeetana fofkii yurub kadibna waxaa ka bilowdaan un dagaalkii koowaad ee dunida dagaalkii labaad ee dunida iyo kii saddexaad oo la sugayo sawsaa maa ha hiya taariikh waa taariikhdii ayo tii ayaa laydin dhigaya yani islaamku markuu taarikhda dhigaya xagu ka bilaabaa qur-aanku xagu taarikhda ka bilaaba dhulkan iyo kownkan iyo abuurkiisi iyo ilaahay markuu abuuray aadam iyo markii jannada laga soo saaray ibliis iyo aadam wixii ay kala yeeleen basharka iyo siday usoo tarmeen ilmo aadam iyo markii ay isdileen xaq iyo baatilka markii loo kala weecday dabeetana taariikhda uu qur-aanku dhigayo dhame waxay ku salaysan tahay maxay xaq iyo baatil nebi hebel baa soo baxay nebi kalea ka dambeeyey mushrikiin kalaa soo baxday namruud baa yimi fircoon baa yimi fulan kalaa yimi islaamku taarikh buu dhigayaa laakiin point of view-ga white manka kama dhigayo ee wuxuu ka dhigayaa taarikhda maxay point of view kale oo ku salaysan xaq iyo baatil laysu hayo laakiin adiga taarikh marka lagu yidhaha ka warran wuxunbaa maskaxdaada kusoo degdegaysaa b c gii dabeetana a d gii dabeetana renaisonskii dabeetana dagaalkii labaad iyo kii iyo kii koowaadee dunida kacaanka warshaduhu waa renaissanska waa industrial revolutionku renaissansku kasii dambeeya oo la socda yacni nahdadii yurub renaissanska waa annahda alurubiya soo kacii yurub waktigay taarikhdoodu madoobay ilaa xad waxay gaadhsiinayaan maalan xataa waktiga si loo xadeeyo waxa lagu leeyay waktiga halkee baa laga qaataa greenwich meantime greenwich ma taqaanin waa tuulo yar yar yar yaro oo ingiriiska ku taalla weligii ma maqashe tuulo yar oo ingiriis ku taalla imaginary linekan la sheegayaa ma tuuladaasoo quri dunida mara africa caasimadu ka mara soo maaha dhaka iyo dhakaar meelahaasu mara soo maaha acra ayuu maraa maxaa loo odhan waaye acra meantimeka yani ninkii rabay inuu dadka isticmaalsado ayaa wuxuu ku saleeyey maxay fikradiisii marka greenwich mean time baa lagu leeyahy tuuladaa yar baa dunida looga dhigay center inay u tahay oo taarikhda xataa timeka caadiga la tirsanayo looga tiriya waxaan leenahay point of view-ga ninka gaaleed markuu taarikhda dhigaya waa caynkan muslimiintu say taarikhda u qori jirtay yani kutubta taarikhda ka warantay islaamiga bal akri dhammaantood aadam iyo dunida markii la abuuriyo halkaasi kasoo bilaabayna haddaad tabari akrido haddaad ibnu kasiir akrido haddaad yani culamaai taarikh islami markaad akrido caalim walibaba wuxuu kasoo bilaabaya waktigaasi iyagu barigan iyo galbeedkan iyo say u arki jireen waxay u arkayeen inay maki tahay maxay the center of the world walidalik kutubta islaamiga ama magacyadii hore muslimku bixiyey markaad aragto waxaa lagu odhanayaa ahlu maqrib caynkaasay qabeen ahlumaqribku waa kuwa ay culamada ka warramaan waa dee north africa intan aynu imika nidhaahno inagu africada waqooyibaa amaxay iyo andalus iyo dhulkaas almaqrib mashriquna wuxuu ahaa afghanistan iyo wixii ka sokeeya nahru juixoon marka la gaadhina maa waraa nahri bay culamaai taarikh qoraan waa wixii ka dambeeya markaa nahru juixoon waraa nahriga bay qoraan baa taarikhdaas waxaas ka dhacday ama saasi u dhacday idan waxa kala gedisan qofka wax qoraya ama taariikhdan qoraya waxa uu aaminsan yahy ummadi bay yidhahdaan ma xorowdo ilaa iyo tacliimteeda laga dhigo point of view-ga iyadu wax ka arkay halka iyadu wax ka arkayso inuu tacliimteeda ku salaysnaado mooyaane ma suurtagal aha maalan maadaamaan nidhi mawduucu wuu ballaadhan yahay oo waxaan iska jeclay inaan eh, muqtatafaad kala gedisan wax ku fahmi kartaan inaan tilmaamo maalan dadka muslimiinta ahi cilmiga waxay u yaqaaniina ugu weyni waa wixii xagga alle ka yimi subxaana wa tacaala ahamu masdar lilmacrifa waa waxyiga qofka aan waxyiga ah wax ka ogayn islaamku wuxuu yaqaana qof aan waxba garanay afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaq maxaa ilahay yidhi kaman huwa acma ninka garanaya baa layidhi wixii xagga alle ka yimi inuu xaq yahay miyuu indhoolaha la mid yihin indhuhu maxay ka mid yihiin adawaat almacrifa waxyaabaha koowaad ee waxbarashada loo adeegsado waxaa laga dhigay ninka waxyiga ka aan garanaynin cilmi daaya inuu yahay indhoole adawaat lmacrifaba qofay ka fog tahay iyaguna waxayna leeyihiin uniska markaynu tacriifkeeda almacrifa epistemology markay sharxayaan markaynu qabanno waxayna leeyihiin waxyiguba macrifaba maaha cilmiba maaha adna waxaad taagan tahay caynka kale matalan aqoomuhu waxay ku saleeyeen matalan islaamku markay dadkii muslimiintii hore markay aqoonta dunida hogaaminayeen cilmigu wuxuu inuu faafa ku kalifayay kalifayayba caqiidaday rumaysan yihin islaamku yani taarikh buu dunida aqoon ahaan hogaaminayay aqoomaha maalan ay waaweyn ee islaamu dadkii muslimiinta ay ka shaqeeyeen waxyaabihii inay aqoontani horu marto sababay waxaa ka mid a cibaadaadki iyo caqaa'idiiya waxay rumaysanayeen maalan tusaale aan bixino salaada qof kastoo muslima waxaa saaran inuu tukado socanka maaha dadka muslimiinta ah salaaddii waajibkeed inay tukadaan salaaddu si ay u asaxdana waxaa saaran in la helo maxay qibladii in la garto marka la joogo maka qibladii waa la arkayaa marka laga fogaado qibladii see loo garanayaa waxay noqodeen fuqahadii muslimiintu inay noqdaan culamaa ilfalak astronomiga cilmigan la yidhaahda dhammaantii inta waa cilmiyada ugu badan ee muslimiintu ay aadka u horumariyeen sababta loo horumariye uu aadka u noqday waxa fiican maxaa keenay waxa keenay ay cibaaday saxayeen waxay isku dayayeen inay xadidaan xaggay maka kaa xigtaa meel kastaa dunida joogto si ay u helaan maka xagga ay kaa xigta waxay ku kaliftay inay aqoon badanoo maanta ayadaan laga yaabo inaan dadkuba ogeyn ina dir maalan tusaalaan bixinayna maxaa lagu calaamadin jiray maki xaggay kaa xigto matala culamada muslimiinta astronomiga ama waxaan ka warramaa waxay rumaysan yihiin waxaa jirta bay odhan jireen laba maalmood oo cadceedda socodkeeda markay daraasayeen cadceeddu ay ku beegan tahay maka soo jugraafiga laydinma dhigo in cadceeddu marna ay khadul istiwaaga marto marna ay kaka hooseeyo marto marna ay kaka sarreeyo marto sacanka lama dhigo markan ay kaka sarreeyo marayso ay khadul istiwaa ka timi waxay dul maraysaa maxay maka ila wuu ka sarreeyaa tropicski kii kale marka ay soo noqotona waxay soo dul maraysaa maxay maka sidaa daraaddeed waxay qabaan laba maalmood baa jira oo ay maka dul marto masalan waxaan filaya inay tahay twenty eight march iyo sixteen july waxay dhahdaan labadaa maalmood waqti listiwa waktiga ay tahay haddii minaarad kacbada laga dultaaga bay dhahdaan cadceeday qabsan lahayd haddii minaarad kacbada laga dultaagi lahaa oo waktulistiwa marka ay tahay kor loo wadi lahaa ilaa inta laga waday kacbaday qabsan lahayd waxay rumaysan jireen markaasi maalan culamadu marka ay raadacaynayaan kacbadii xigtaa inay dhahdaan labadaa maalmood meesha ay kaa xigto cadceedaasi meesha ay kaa xigto maalintaasi maalan qiyaasa baan idinkaba idin siiyey twenty eight march markaynu gaadhno haddii aan la idhaahdo ama sixteen july maka labiyo tobannadeeda meelaha markay tahay cadceedda eeg xaggay kaa xigtaa bay makina kaa xigtaa xagga ay kaa xigto ayay maka kaa xigtaa inay helaan meesha ugu dhowe maalan waa kuwii soo saari jiray culuum aljabr aljabrada gaar ahaan maalan marka la xisaabinayo shayga sfricalka ah hadduu shaygu sfricalka usamaysan yahay yani noocan oo kale hadduu usamaysan yahay si loo helo maka meesha kuugu dhow aad u heli karto waa kuwii soo saaray maxay greed circleka ama wareega weyn bayruni iyo culammadii horaa baadhi jirtay waa masale maantana yani xisaabaadka cusub saxiixa hadda waxaan goormaan ogaanay waxaan ogaanay markaan u baahna inagu inaan u baahno meesha waynoo dhowda markiiba waa la yaqaana xagga inaga xigto markaad u baahataa dib u baadhaysaa xagga ay kaa xigto markaad makaba garan weydo meel allaaliya meelay dunida kaa xigta markaad garan weydo ayaad u baahanaysaa inaad hesho qaab loo garto meeshay kaa xigtay idan waxaan leenahay inay culumta astronomy oo dhami inay tatawurto waxyaabihii fududeeyey waxaa ka mid a ah. in la raadcadeeda lagu jiray kacbada xaggay kaa xigto waxaana dhigi jiray fuqahada joogta masaajidka ee fiqiga dhigtaa dhigi jirtay manduur islaamiya markaasi laga daraasayn jiro oo laga dhigi jiray waxaa lamid a ah, xajku wuxuu keensaday maxay in jugraafiga oo dhan ay bartaan waayo waa in la helaa dariiqa u dhowe maka loo maro waa in la helaa adiga iyo maka dhulka idin dhexeeya iyo qaabku u eegyahay ma buuraleyba ma dhul banaanba ma saxaara ma caynkanba waa in la helaa navigationka dhulka oo dhan wadooyinka la mari karo meesha dhulceelaadka iyo meesha dhulbiyoodka iyo meesha la mari karo safar kasta oo dunida qof kasta oo muslima oo jooga waxay isku dayaan culamada muslimiintu inay usahli karaan siduu maka u imaan laha usoo xaj tegi lahaa hadduu raashiya ku nool yahay iyo hadduu maqrib ku nool yahay hadduu afrika joogo waa inuu maka yimaadaa oo soo xaj tagaa maadaama uu soo xaj tegayo waa in la helaa turuqii uu mari lahaayoo dhami maababkoodi iyo droingiskoodi iyo waxoodii o dhan taasi waxay keentay inay culamada muslimiinta waxaan oo dhan daraaseeyaan oo ay noqdaan dad marmuuqiin oo dunida waxaan uga horeeya waxaan leenahay marka ay caqiidada islaamigii hogaaminaysay cilmiga wuxuu ahaa cilmigu mid uu ka warramo nin wayse qabaa uun maanta waxaad moodaa syniska ah nimaan kubkiisa wayse marin unbaaba ka warrama socakaa maaha waa yar yahay nin weysaysto oo science ka warrama laakiin waagaasi waxay ahayd marka lays yidhaahdo science ka warran nimaan wayse qabin kamaba warrami jirin waayo ahlu fiqiga fadhiya masaajida culamada ah ayaa waxaana dadka u daraasayn jiro o dhigi jiray wax kale fogba may ahayn adduun iyo aakhiraba waxaan aqoontu hadda waa wax la isku gumaysto hadda waa wax laysu gumaysto dadkii muslimiinta hore cilmiga waxay u baran jireen inay ilaahay ugu dhawaadaan ilahay in loogu dhawaado subxaana wa tacaala ninka caalimka muslimkii markuu wax soo ogaado dunidu u sheegi jiray in ardadaysa uu baro ay faaftu jeclaan jiray waayo wuxuu rumaysnaa inay tahay waxa aakhiro anfici doona bini aadamka markaa inuu anfaco wax taro isaguna uu aakhiro ajarkeeda helaabu ku degi jiray maanta maala ahdaafta cilmiga ee islaamiga kaas baa ka mid ahaa ahdaafta maanta wax loo bartay reer galbeedka waa ka gedisantay waxa wax loo bartaa dhaqaale yani inaad wax barataa waxay ku xidhan tahay maxay kuliyadda dhaqaalaha badan leh ninka wax ogaadaana waa inuu qariyaa intuu shirkad ka iibinayo ilan technologygan dunida laisugu faanayo waxaan o dham wax weeyaan ninkii masale soo helaa lacag baad soo heshay markaa waad qaranaysaa ilaa iyo intaad soo helayso shirkadii aad ka ibi bal ee mas'ale inaad heshaba cidi kufangarayn mayso inay shirkadi kaa dambayso oo cidi kufangarayso mooyaane idan aqoonta maanta waxa wax loo bartaa in laisku gumaysto ilaa xad ay marayso yani in laga yaabo in bam la raadinayo raysiska lagu kala rido bam dadka madow dili kara ama indhayarka dili kara ama geneticskaaga in la baado oo la idhaahdo maxaa sune ee eh, kuwa madmadow unlayn karo aan dadka cadcadlayn karin yani caqiidada maanta dunida taalla noocaasay u socotaa wayl islaamku markuu joogay copyright ma jiri jirin boog la daabaco copyright xuquuqu طabci maxfuud wax la yidhaha culamada muslimiinta ma aqoon muu jiri jirin wax da ku salaysan ma jiri jirin rusuum qofka laga rabaa cilmigu wuxuu ahaa mid bilaash oo masaajidka iska dhex yaala iyo madaarista masaajidka ku salaysan ee ku wegaarsan qof kastoo muslim uu iska yimaado qof waliba uu barto haddaad daweynti iyo haddaad da'yartay baa isku mid tahay mar kastaba lagu ogol yahay tabaqo gaari aanay baranin tabaqaadka mujtamac oo dhami loo ogolyay hadda waa tabaqaad gaara ah. haddaan aabahaa lacag lahayn cidiba jaacadda kaa bixin kari maysa de yani tabaqaad gaarunbaa wax baran karaa waa kahana gaara buu leeyahy libaas gaara buu leeyahy qalinjabintiisu koofiyado gaaroo laysa saaraa jiray yani waa kaahinimo gaaroo la barta hadda weeyaan oo ka gedisan wixii oo dhan waxaan leenahay caalamku maanta waxa uu isku gumaystaa waa aqoon haddii la rabo in la xoroobo mujtamacu hadduu rabo inuu xoroobo waa in laga xoroobaa xagga caqliga iyo maanka iyo maskaxda waa in laga xoroobaa cilmiga iyo waxa la baranayo waxbarashadu waa inay ku salaysanaataa wax waddankaaga anfacayo dadkaaga waxbarasho mujtamac mujtamaca aad la nooshay iyo dadkaaga horumarkiisa wax keenaya waa inuu noqdaa waa inay noqotaa waxbarashadu mid ku salaysan muctaqadka iyo waxa aad rumaysan tahay laakiin hadday noqoto unesco hadday noqoto inay silabaska kuu dejiso sida kan imanka aynu iskuullada lagu dhigo yaa dejiyey kan hadda la dhigo somaliland lagu dhigo ama soomaalida kale lagu dhigo unescoa dejisay muxuu ku salaysan yahay muxuu ku salaysan yahay ardayga afrikaanka ama gaar ahaan soomaaliga ahi inaan wax badan baran karin aqoon badan inaanu qaadi karin tabar badan inaanu lahayn qof liita inuu yahay ma maqasheen sidaa inuu ku salaysan yahy maya waa ku qoslaysaa saas buu ku salaysan yahy waayo kacaankii la qalibay ee tawradii markaan dib ugu noqdo ruclemkiisa inta ugu yare la qaadan jiray sagaal boqol oo saacadood bay ahayd haddana waxaa lagugu salayay inaad shan boqol oo saacadood dhigato waayo caqligaagaa wax ka dhinmeen yani rulamka dunida iminka ninka reer yurub waxa lagaba sagaal boqoloo saacadood inuu inankiisu qaato adiga laakiin waxa lagu yihi sagaal boqol maba qaadi kartid dadkaad daawakinaysaan bay idhaahdaan nimankani waa iska qaxoonti waxba ma haystaan waa dhibaataysan yihiin maskaxda problemskii dagaalka iyo wixii baa ku jira nooc min handicab weeyaan only waxaad xamili kartaa shan boqoloo saacadood in wax lagu dhigo rulamka dhan ee wadanka yaalla saas ku salaysay shan boqoloo saacadood in wax lagugu dhigo ko wuxuu kaloo ku salaysan yahay waa maxay wuxuu ku salaysan yahay in macalinka xisaabta dhiga iyo ingiriisiga dhiga iyo intan dhiga iyo intan dhiga inay mushahar yunuska siiso diinti iyo carabigu laakiin ma aha cilmiba saa daraaddeed yunusko lacag ma bixiso waxay dawladda ku kaliftay markaa intay yunusko lacagta ka qaado inay u jarjarto macalimiinta labadaana lagu soo daro si wax loo siin karo dabeetana saa wax loogu qaybiyo yani unesco nidaama in boqol dollar la siiyo bay ku salaysay laakiin isku googoyntii waxay noqotay in culama macalimiinta toddobaatan toddobaatan dollar la siiyo si macalinkan carabiga iyo kan diintan waxoogaa loogu helade waa caqliga ku salaysantay yani waxay moodaynaa inay xorownay maad xoroobin sidii un baa tay idan silibaska yuniska ay kuu dejiso arday wax garadi kama soo baxayo waa suurtagal ardayga dee ilaahay wax fahamsiiye siisa wax u barta waa soo baxaya laakiin iyagu nidaamkay kuu dejiyeen waxa weeyaan inuu soo baxo nidaam gaalku la wenyey ninka cadi af ingiriisigu la wen yahay waxoogaagaa xisaabtii inta kimistariga cilmi buuran ay kula tahay waxaa taqaanaanaanay jirin hadhowna weliba lagu leeyahay jaamacaadka iyo waxaan ma geli kartaane vocational training iyo meelahaas ka gala xoogaa farsamad xirfad aada eh, meelaha kaga xoogsatid inaad qaadan karto idan daa wakti horead ka fakraysaa silaada bergii ingiriiska iyo mustacmarka ahayd marka layna jirin haddaa lagugu gumaysta ayaad shan boqoloo saacadood ku dhigataa haddaba tan ayaad shan boqoloo saacadood ku dhigataa inta aanu mujtamacu ka xoroobin nidaamkiisa tacliimiga inta aanu noqonin curriculumkaad dejisanaysaa mid adiga caqiidadaada iyo mabaadi'daada ku salaysan mid adiga ku salaysan qofka aad raadinaysaa waa kuma maxaad rabtaa inaad soo saarto qof noocee u eg inta aan kaa aanu ku salaysmin ee ku salaysan yahin khabiir ka yimi yunesko oo raba inuu ku yidhaahdo qofka soomaaligae fiicani waa qofka caynkaa u ege waxaa ku soo saar waayo cruculamka iyo waxaan madaarista lagu dhigaa manhajka waxaan la yidhaahdaa waxa ka asala un caqiidada dadku ay haystaan iyo qofka la rabaa noocu yahy maalan marka aan calaamadiyo qofkaas soomaaliga ee aan doonayaa caynkuu u ekaan doono haddaynu ka rabno inuu soo baxo nin ilaahay ka cabsada oo salaadiisa tukada oo ilaahay ku xidhan oo kaadida iska maydha oo wax garanaya oo wixii loo dhigay qaybi kara oo dhaqan iyo akhlaaq leh oo muslima ah. oo noqon kara qof sharaf la-aan waxadina ah, ammaanada iyo sidqiga iyo waxaan yaqaana silibaska loo dejinaya waa mid gaara ah. haddaan rabo inaan soo saaro mid af ingiriisiga qori yaqaana oo waxoogaa xisaabana ka shaqayn kara akhlaaqiyaadkiisuna ay yihiin inuu u dabaal dego uun habi new yearka iyo eh, christmaska na silibas gaaraan u dejinaya labada silibas waxba ma wadaagaan waa laga yaabaa itemiska qaarkood inay ku wada dhex jiraan laakiin labadaa qof labada silibas ee la rabo inay soo kala saaraan waa laba qof oo aada u kala fog idan ma waxaad u malaynaysaa intuu yuuniska nin ka yimi fakero inuu soo saarayo qof muslima ah oo ilaahay ka cabsado cilmina garanaya waa maya kuma soo saarayo ma silibas uu dejiyey aan isba wayse qabin baa mid wayse qaba soo saaraya kulata waa ayru macquul waa ayru macquul faaqidu shay laa yucطi idan waxaynu leenahay aqoonta tacliimiga ah waxaynu u baahanay inaynu islaamayno waxaynu u baahannahay inay tacliintu caqiidadeenna ku salaysnaato waxaynu u baahannahay mujtamacu siduu u fakerayo dhan inaynu wax ka bedelno waxaynu u baahannahay waxaan aynu rumaysannay beentu inay xuntahy oo runtu fiican fiicantahy oo cadaaladu wanaagsantahy oo ammaanadu wanaagsantahy oo salaadu wanaagsantahy oo cibaadadu fiican tahay oo waalidka in la aeeca wanaagsantahy waxani waa mul aynu rumaysano waxyigu inoo sheegay schooling systemku waa inuu noqdaa mid waxaa soo saaraya laakiin iskuolku hadduu soo saaraya caashaa baskitka ku riday ridiyo aaminaa badisay faarax omaar baa ka badiyey hadduu caqligu kaa yahay nothing waxba soo saari maayo kudaafad kaluu soo saaraya xataa haddaad af ingiriisiga taqaano af ingiriisi kudaafadaad taqaanaa wax aad noqonaysaa ma jirto mujtamaca wax khayr aad usoo wadaa ma jirto waxaynu raadinayna waxa weyaan qof mujtamacan wax ka bedela waa in adiga iyo faraq uu idiin dhexeeya maadaama aad laba iyo toban sano iskuol kusii socotay oo haddana laga yaabo afar sano kale inaad iskuol jaamacad kusii socotay waa inaad dhaqan ka gedisantahay inanka xaraaska ah ama daadwalaa ah laakiin haddaad la dhaqan tahay hadhowna mujintaa isku haysataan maxaa isbedelay madaxweynaha ilaa iyo biyotonigu hadday mijinja adun ka fekerayaan maxaa tacliintu tartay yani waxamay tarin haddii inta iskuulka ka baxda ay mujtamaca ugu faasiqsan tahay iskuulkaasi waa maxay yani waxa muuqata inuu iskuulkani yahay ku wax fasaadiya waa kuwa hatrawi sheegaya un markaas yani ma hadduu noqdo intii iskuol ka baxday inta dadkaba u faasiksan inta khamriga cabta inta waxada inta dawladda dhacda inta dadka isku dirta inta caynkan hadday noqoto inta uh, bidixda wax u qorta idan bidix korku in najaaso badani ku jirto dareen saxankaa maaha haddii ay ahaan lahayd in luqa la bartaa ceeb maaha ama af ingiriis ha noqdo ama afkaal ha noqdo laakiin inaad dadnimadaada ku weydaa ceeba yani luqada iyo cilmigu cilmigu fiisigisku ma kala lahaa fiisigis muslima iyo fiisigis cristana iyo qaacidadu waa qaacidadii adoo muslimana waad dhigan kartaa wayse qaboo daahira adigoo hayru muslimana waad dhigan kartaa laakiin waxaay ku xidhan tahay waxaad aaminsan tahay iyo caqiidadaadu kullamaa waxbarasha ay kuu kordho waa inuu maxay kuu kordhaa garaad iyo caqli iyo waayo aragnimo waa inuu kuu kordhaa waa inaad ka gedisnaan kartaa mujtamaca caadiga ah ilan intaasoo sannadood baad kala maxaad la kalaahaysa mahunguri uun hadduu noqdo waxaad u kallahaysoo dhamme aad mushahar qaadatid yani tacliimtaadoo dhamme markaa waa hunguri ayuu salaysanyah lakin waxay ahayd tacliimtaadu inay ku salaysnaato bini aadamtinimo iyo qof dhaqan iyo akhlaaq leh maamuus leh dadnimo leh bulsho hogaamin kara cilmiga waxbarashadiisii garanaya faa'iidadu cilmigu leeya garanaya wax badan inay soo baxdaabay ahayd waxaan leyna weli maynan xoroobin inta manaahiju tacliimkeenu uu yahay noocaasi ku salaysan afkaartii danloob uu ka tegey inta intellectualkeenu uu yahay kuwuu danloob soo saaray yani kuwii danloob afkaartiisi kusoo baxay inta uu intellectualka mujtamacu iyo aqoon-yahanka la sheegaya uu yahay inta loo arkayo waxyu samaa qur-aan iyo kitaabkii xagga alle ka yimi inta loo arkayo wuxuu sheegaya inaani wax badan ba ahayd inta loo arkayo in lagu yidhaaho brofesor hebel waaxid min albashar ayan kaan na lagugu dhigayo khabiir laga dambeeya inuu yahay ilaahiyo rasuulkiisuna qowlkoodu yahay waxaan la mida hadaltirada suuqa laga sheegayo inta nooca cilmigu yahay maha cilmi wax ku taraya cilmi wax ku taraya maaha ka xataa gaadho natiijo ah inuu research samayn karaana waa research uu ahlu kufriga u samaynayo maaha research mujtamaca wax taraya waa researchu ninkii wax bartay midhaheedana uu goosanayo sky sida loo dhiso ninka la baro maraykankunbu sky scrabiskii ka dumay u dhisaya laakiin adiga waxba hargeysa kaaga dhisi kar maayo fundigaagaa kugu filan wax badan uu kasoo kordhinaya ma jirto idan waxaynu u baahannahay inaynu aqoonta ka xoronno oo gaar ahaan dadkiina dhallinyarada hadda cusub ee wax baranaya ee la kulmay cahdi cusub oo dadka muslimiinta ah, beeraha soomaalida aqoonteedii diimeed ay kacday waayo anagu waagaanu iskuulka dhigan jirnay waxaan joognay iyadoo ardaygaan la yidhaahdo hebel waa wadaado uu tukadaa ee ceeb ahayd yani inuu tukadaa ay wax yara fool xun oo kale ay u ekayd ama iskuol dhan oo intaas oo boqol oo arday joogto saddex afar ay ka tukato laba garanaya inta tukata masaajid iskuolkaba ka kaale masaajid intaad gasho qof madaxiisu ciro leeday mooyaane aan cid kaleba ku jirin oo haddaad adigu soo gasho lagula yaabo lagu idhahdo xaggaad ka timid odayada ku yidhahdaan masaajidka maxaad ka soo doontay yani kaanimaad hariib tahay ba kaaga yare surwaalka sitee raba inuu salaada tukado yani in badan ba odayadeenu hariibay ku ahayd midh yaro surwaal sitaa inuu salaad tukadaa inay tahay wax yaraa hariiba laakin walilahi alxamdu waxbaa isbedelay dadkii diintoodii bay unoqdeen noqdeen bay unoqdeen noqdeen laakin haddana baan leeyahay manaahijta tacliimigii weli xor maaha walidalika waa inaad ogaataa un in malqacad malab iyo sun ku wada jiraan lagu darayo aday ku saaran tahay saanad suntaa ugu baktideen haddaad rabto malqacaddaa malabka iyo sunta ku wada jirta inaad wada liqdo aday ku saaran tahay sidaad isaga dawayn kari lahayd wallahu aclam bilahi tawfiiq waxaa tiro batay qaabka weerarka maskaxeed ee dunida lagu hayo duruqdaa tirada badan lana waxaa ka mida ah buu leeyahay fasaadka iyo xumaa in dadka lagu faafiyo waxaa ka a ah heesaha iyo waxii la nooca in lagu faafiyo waa maxay xukumka ay arrinkani leedahay awalan dhaqanka soomaaliga ama adabka soomaaliyeed markaynu unoqono adabku waa shay wanaagna loo adeegsan karo xumna loo adeegsan karo imaamu shaafici baa la yidhi shicirka ka warranoo wuxuu yidhi shicirku waa kalaam waa hadal hadalna dee kiisa xumina waa xun yahay kiisa sanina waa san yahay qofka xikmad a la siiyey ee ama gabyi kara ama hees tirin kara ama wax la nooc tirin kara waxay ahayd inuu ugu adeego fadaaisha wanaagga iyo quruxda iyo qurux lama diidana maalan jamaal qur-aankaa sifaynaya jamaalka iyo noocayaadku yahay ama adabku inuu noqdo fasaad inuu noqdo wax cilaaqada ninkiiyo naagta ka dhaxayso wax ka warramaya bal waxay heestiriyeen oo dhan dhegayso waa ku caashaqeeyo xaggaaga un soo cararaya un soo maaha yacni wax macan oo kaloo ka dambeeya ma jiro adabkii soomaaliyeed qabla intaanay waxaa kani iman matala soomaalidu way gebi jirtay waanay heesi jirtay hees bay lahayd miday geela ku waraabiso miday adhiga ku waraabiso mid ciirta lagu lusho mid ilmaha lagu sasabo mid caruurta lagu seexiyo mid xoolaha lagu raaco mid wadaanta lagu waraabiyo waxaasoo dham heesay ahaayeen xikmadina ku jirto idan kuwaasi waa qaar macquula diin ahaana lama diidanaan karo hadeen wax xumaa sheegaynin ninku geeliisa markuu u inuu uheeso labaas bala kuma jirto ilmihiisa yarna hooyadu markay seexinayso inay u buraanburto u heesto ay ku lusho waa dhaqan caadiyo wax dhibi kuma jiro ama kan iminka fanka lagu sheega nin iyo naag cilaaqada ka dhaxaysa uun waxa la sheegaya lagu digdigiyo damleeyun soo maaha nin iyo naag baa isjecel ama isku soo cararay idan wax macno ay samaynaysaa ma jirto fi shariicana waa wax xaaraama culamaa lmuslimiin ay leeyihin inaaga nooca kana hadalka kiisa xumi wuu xun yayde ama ku heeshees ama ku heesheeso marka lagu sii daro muusigna uu sii nijaasoobay yani muusigan iyo waxa kani waxay ka mid yihiin waxyaabuu nebigu nahiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan waa min mazaamir shayaaiin waa wadooyinka shaytaanku uu dadka uga adimo dhalinyarada markaa waxaan kula talin lahaa adab baro haddaad rabto iyo xikmad laakiin waxaanay macno samayn maayaan nin iyo naag baa isjeclaaday wax macno ay samaynaysaa ma jirto iska dhaafa wallahu aclam bilah tawfiq su-aasha ku xigtaa waxay tilmaamaysaa meeyaan dhalinyaraduna inta badan aanay fahmaynin maxaad odhan lahayd sideedaba hay-aadka meesha jooga ee raba inay wax qabtaan horta qof bini aadama oo wuxuu qabanayo aan qasdi ka lahayni ma jiro haddii uu qofku wuxuu qabanayo qasdi aanu kalahayn waxaa la yidhaha wuu waalan qofkaasi soo ma dad wuxuu iska qabato aana dee damba kala kala waa cabas iyo dheeldheel ama waa nin waalan dee ama waa cabas idan waxaanoo ninoo gaaloo meesha jooga iyo waxaanoo hay iyo adi inay dan la aan u socdaan iyada wax caqliga caadigaa ah gasha maaha waxa kaloo iyana raacsiisan inay adiga dantaadoo keliya u socdaanna iyana caqliga ma gasho adigu ma utegi tegi lahayd yurub inaad iyaga dantooda uga shaqayso maya caqli common senska bini aadamka waa waxaan aqbalaynay nin waliba halkan yimiba dantiisuu wadaa ama dantii ciddii soo diratay idan nin gaaleed oo halkan jooga wuxuu wadaa dantii ciddii soo dirtay ama kor ha u fuliyo ama hoos ha u fuliyo ama qarsoodi ha ku fuliyo ama suu doonaya ha u fuliyo haddii laga aqbalana dee kor buu u fulinoo saa ayuun isku silbaska kuu dejin haddii laga aqbali waayo korkana shaadh kaluu gashan oo ama waxbaan caawin ama saan baan samayn wixiisa kalena hoosu ka wadi idan waxa marka horeba gardaro ah cadowgaaga inaad aamintaa gardaro ah oo aad tidhaahdo wanaag buu kugu wadaa waxay ahayd inaad adigoo fayjig xataa haddaad la tacaamulayso adigoo fayjig inaad la tacaamusho adigoo og qofkani inuu qarad kale iyo dan kale leeyahy hadday tahay shabaabka waxa laga yaaba inay badh yidhahdaan waan xuquuqulisaanka ka shaqeynao saasay ku gaajaysiinayaan qaar gaajaysanba xaggoodii joogay anaa ka imi hadday tahay qof gaajaysan in wax la siinayo xaggoodii baan kaga i masaar gaajaysan way joogeen marka hadday xuquuqulisaanta kaasaa la gaajatiri karla maraykan gudihiisay joogeen bale maraykan gudihiisay joogeen qaar darbiyada seexda three million way ka badan yihiin dadka hoos seexda meelaha kan ehm, brijyada iyo meelaha seexda yani dadkeenan dib jirka aynu dhahne derbiyada seexda marka hadday dar ilaahay tahay dee kuwaasaa la siin lahaa oo derbiyada lagaga kaakicin lahaa marka haddaad odhan lahayd waa xuquuqulisaan xaggoodaan kaga imin kuwa gaajaysan idan nin waliba dan buu leeyahay dee dantu wadaano kollay adiga taadii maaha waa tc marka qof kastoo muslim inuu feejignaado ayaa meesha ku jirta wuxuu sheegaysaa su-aashan ardo badan baa waxaa laga dhaadhiciyay luqada carbeed inay tahay luqo aan luqa cilmiyeed ahayn ama adag ee waa maxay culumta seeba ma lagu baran karaa horta sideedaba su-aal qura iska jirta waxa weeyaan dunidu ma af ingiriisi bay wax ku wada barataa idinkaan idin weydiiye jabanisku muxuu wax ku bartaa af jabanis buu ku bartaa chinisku muxuu wax ku bartaa af chinis hindidu maxay wax ku barataa nin waloo dunida jooga kuwaas waa wadanno waaweyn norwijigu waa afar milyan maxay wax ku bartaan af norwiji jarmalku muxuu wax ku bartaa af jarmal nin walo oo waddan deganiba wuxuu wax ku bartaa maxay afkiisa taa macnaheedu miyaanay noqonaynin af aan cilmi lagu baran karini ma jiro saxankaa maaha de nin waliba hadduu khabiir iyo doctor ku soo saaray kiisii miyaanay macnaheedu ahayn af aan cilmi lagu baran karini ma jiro af kasta waa lagu baran karaa laakiin afku wuxuu ku xidhan yahay cidda le iyo se uga shaqayso kaas waa mid markaynu dib ugu soo noqono lugada carbeed lugada carbeed waxay ka mid tahay afafka dunida yaalla dhammaanteed oo afka ugu qanisan linguisticska dadka bartaa waxaa la tilmaamaya lugada carbeed waa lugada qura ee leh jumlada iska dhan ama sentenska iska dhan dhammaantii eray qura inta la jejabiyey in wax oo dhan laga samayn karo maala su-aal baan siinaya luqada carbeed kii wax dilay iyo kii la dilay iyo qaabkii loo dilay iyo siduu wax u dilay iyo wuxuu ku dilay iyo inta goore uu dilay waxoo dhan kelmo waaxida ayaa laga samayn karaa daraba maalan ayaad ka samayn kartaa kii garaacay kii la garaacay wuxuu ku garaacay inta goora u garaacay xoog inuu u garaacay ayar inuu waxaba darabaha sheegaysa sedaniskao dhan ii sheeg afka ingiriisi meesha subjig iyo objig iyo veebku ay kelmad wada noqdaan ma jiraan ma jiro af ingiriisi meel uu subject iyo object iyo verbku ay kelmad qura wada noqdaan ma jiro macnaheedu markaa maxay tilmaamaysaa inay tani marin ka tahay inay ka jilecsantay inay ka dabacsantay oo qofku hadduu barto si fiican uu rogrogi karo waail tan ingiriisiyadaan ingiriisiga tensiskiisu waa imisa inaad maalan timeka marka la eego imisa soo lix maaha ugu yaraan franciscuna waa lamid lugada carbeed waa saddex geliya maadi iyo mudaaric iyo amar iyo maa yar marka yani yaraanta waxay tilmaamaysaa inay ka fududahay usuusha dib ugu noqo waxaa la yidhaha ruutiska afka ingiriisiga o dhan bay yidhahdeen sideed boqol kama badna ruutku waa yani masaadirta sideed boqol oo mister kama badna waa in laga yaaba lugal carabiya baxraqa yaree sharxa maxaa la yidhahdaa eh, laamiyatl afcaalka laba kun oo ficil soo arooriya yani laba kun oo ficil in la soo arooriyo kitaab yaroo baxraqa la intan leg uu soo arooriyo luqa ingiriisiya oo dhanna ruudkeedu sideed boqol ka badan waayo iska waran yani maxay tilmaamaysaa tani siday fariga u tahay ama haniga u tahay shalayto dunida mar baa luqa carbeed ninkaan ku hadalin in la odhan jiray waa mutakhallif francis beacon soo ma taqaaniin filosofka ingiriisia la tilmaamo yani cilmigu markii ay yurub dhexlaysay wuxuu odhan jiray nimaan af carabiga ku hadalay cilmi baran maayo odhan jiray haddaba nin ingiriis af carabi nimaan ku hadalay waa francis beaconka garanaysaa yani wuxuu leeyahay siday maanta u yidhahdaan haddaad af ingiriisiga baran si wanaagsanna cilmiga usoo ururin kari maysid ayu wuxuu lahaa af carabiga haddaanad aqoonin ma soo ururin karaysid ba cilmi yani wuxuu tilmaamaya cilmigu dhammaantii inuu ku qoraa luqada carbeed waxaan leenahay luqada carbeed waa luqa haniya intaasoo dhan marka aad ka timaado waxaad timi ilaahay baynu addooma unahay rabnaana inaynu caabudno waa luqadii ilaahay waxyigiisa u doortay inay kusoo degto qofka raba cilmiga dhabtaa ah markaa inuu garto cilmiga dhabtiisoo kii ilaahay ka yimi maaha qofka raba cilmiga dhabtaa ah inuu barta wuxuu ku qasbay inuu luga carbeed barto waayo waa kalaamullahi wuxuu ku qoraa luqada carbeed marka waxaan odhan karnaa iyada ka fudud ka jilicsan ka ballaadhan ka fiican laakiin midna waa la tadwiiriyey oo qaabka loo daraasay ayaa la fudaydiyey oo khubara isugu tagtay oo waa af ingiriisiga si lagugu fudaydiyo intanoo cajladoodoo yaryar intanoo buugoo yaryar conversation yar dabadda istaago ku wada hadla macalin loosoo soo tirangareeye luqada af ingiriisiga inuu dadka baro foreign language baa loosoo soo tirangareeye inuu wax ku dhigi karo bugaag yararoo kale wada nooca suurado waxaan yani wax qaabkii lagu bari lahaaba waxa la isku dayay maxay in la fudaydiyo laakiin maadaama dadkii lahaa iyo innagii muslimkaa luqada carbeed aynu juhdi gelin weynay waxay weli u joogtaa sidii uga tegay siibawey iyo raggii waaweynaaye lugada tan usuusheeda dejiyey weli masaajidda waxaa loogu daraasayaa qaabkii qadiimka ahaa waa qaab fiican laakiin waa qaab ilmaha yaree bilowga ahi ku adkaan kara hadduu is idhaahdo qaabkan waxu daraasay waxaan leenahay luqadu ma adka laakiin innagaa baylihinay inaga fudaydin weyno si fiican dadka ugu dhigi weyno meel kasta ku dhigi weynay inagaa luqa cilmiyeed ka dhigi weynay idan waxaan odhan lahaa qofka muslimkaahi kama maarmo inuu barto luqa carbeed ta kale hadduu ku dhinac bartana ma mashkila dhiba ma jirto laakiin qof muslim oo raba inuu ilaah rasuulkiisa si fiican wax uga fahma waxaa ku qasban inuu si wanaagsan u barto luqa carbeed iyadaana boqolkiiba boqol ka fudud tan kale ee la macmacaaneeyey laakiin tan xawaashkaan ku badnay ya ya cilmiga see loo soo celin karaa horta wax waliba waxay ubaahan baahan yihiin juhdi iyo sabir maanta qofka muslimka raba inuu wax bartaa wax kas doona wuu baran karaa waxaad doonta waad baran kartaa laakiin dhowr waxba waa u manhajka inoo haya wasaaradda waxbarashada iyo macrifta iyo waxa kan manahiju tacliim iyaga waxaan fari lahaa inay dib ugu noqdaan waayo manhajkan ku salaysan manhajka reer galbeedka wuxuu ku salaysay fikrad ah inanku intuu sideed iyo toban jir ka yar yahay under age inuu yahay in la madadaaliya inay asalka tahay sagaalka sanadooda hore wax nafla looma dhigo cayaar iyo muusig iyo sawir iyo waxa kan iyo waxaasaa loo dhigaa saxda sannadood oo secondariga ku jira waxoogaa murakasa loo dhigaa deetana jaamacad baa loo diyaariya cilmigu horta inuu labaiyo tobankan sannadood noqdaa waxaan anigu rumaysnay labaiyo tobankaasi maca jaamacadda in lagaga bixi karo waxaa la sheegayo o dhan labiyo tobankan af ingiriisiga laynoogu dhigay ilaa iyo secondaryga ku egay ilaa secondarygaasi in maca jaamacad lagaga bixi karo laakiin waxay ku salaysan tahay qaabka loo dejiyo manhajka marka koowaad idan iyada dadka wasaaratu tacliim haya ama aqoon yahanada mujtamaca hadhalaa nidaamkan labaiyo tobanka sannadood ku sabaysanee caruurta lagu madadaaliyo waa nidaam aan waxtar badan lahayn ee waxa ka waxtar badan nidaam ka tarkiis badan in la qabto hadi waaxida thani lamr qof kasta oo muslim oo raba inuu wax wuxuu u baahan yahay laba shay xaqa inuu barto oo suu ilaahay u caabudi lahaa ama qof saalixa suu noqon lahaa iyo aqoonta kale uu u baahan yahay inuu ku dadaalo iyaduna wax weyn maaha haddii manaahiju tacliim iyo mucalimiintu ay fiicnaadaan oo training schoolisku macallinkii loo baahnaa uu soo saaro manhajkuna uu yahay kii loo baahnaa muddo aada u yar ayaa mujtamaca soomaaliyeed wax badan lagaga bedeli karaa muddo aada u yarna aqoon sar ku gaari karaa dunidana revolutionada nooca kan in badan bay ka dhaceene tacliimiga ahi ma aha waxaynu inagu bilaabayna waa wax horena usoo dhacay horena loo tajribeeyey inana haddaynu wadooyinka noocaasiya maro la mari karo laakiin wuxun baan idin leeyahay uun cilmigu isfaranjiyeyn maaha adigoo muslimaad wax baran kartaa wallahu aclam thomas malt thomas maltos ninka la yidhaahdo ee taxdiidu nasriga ku baaqay taarikhda lagu barta waa kuma waxaan ka jeclaan lahaa caalim muslimaad iga weydiiya calaa kulli xaal thomas maltos waa wadaad wadaadadii kristanka ka mid ahaa oo ingiriis ahaa oo cilmiga dhaqaalaha takhasuskiisuna uu ka mid ahaa aqoonta dhaqaaleed iyo tii christianityga labadaasi isku rumaysnaa dabeetana qaatay fikrad odhanaysa bini aadamku inuu tiro bato arsaaqda dunida taallaa kuma filla si ay arsaaqda dunida taallaa bini aadamka ugu fillaato dadka ha la yareeyo si dadka loo yareeyana marka koowaad kawaarista iyo balaayooyinka dhacay iyo waxaasi oo dhami waa min raxmat illahi buu yidhi dadkaa lagu yaryaraynaya barh lagu leekaysiinaya waa fikradiisi waxay ku salaysan tahay marka labaadna buu leeyay baabkiisii ku rabaa inuu ammaano ah cusuubadii iyo dhalinko la yareeya iyo ninkii aan guursanin iyo waxaasi inay ka mid tahay maxay asaaliibtii loo yarayn lahaa dhasha markaa inay dariiqadan kristanka ah wadaadadu inaanay guursanin ama waxa kan inay wax fiican tahay oo ay waafaqsan tahay yani qaacidadiisii dhaqaaleed dad badan oo aragtidan dhaqaaleed dhaqaaleede dambe aaminsanina waxyaabahaasay raaceen cala kulli xaal markaan soo koobo waa nin dhaqaalayahana ah wadaad kristanana ah wallahu aclam inay arday meesha joogtaan garanayaaye waa darwin charles darwin oo ah wadaad isna ingiriisa oo markii dambena ku takhasusay eh, culumtan biolojiyada qayb ka mid ah iyo insaanka iyo siduu soo kobcay waana nin le fikrad maanta dunida inta badan malfuud ka ah laakiin weli dad ay isku adkeeyaan fikraddaa inuu bini aadamku daayeer ka yimi oo traqiga ah. waxaanay u tilmaamaan evolutionka fikradda la yidhaahdo tatawurka waa markii hore in amiibo yar la ahaa lasoo kobcay masas yar lasoo noqday laga soo koray jiir meelaha lasoo gaaday soo wad un adigu ilaa daayar soo gaadhsii dabeetana kasii wad ab meelaha keen farda keen soo aduu sidii loo waday umunbu markaa basharka noqday laakiin waa fikrad madhalaysa maantana aad moodo dunida inay cilmiyan ay u burtay daa kuwa biologyga xataa kuwa physicska buriya oo xataa fysics qawaaniintiisa basic ee dadku ay dhigtaan ee caadiga ah la odhan jiray qawaaniin alxaraara xataa waxay dhahdeen thermostatka qawaaniin alxaraari ee caadiga ahaa ayay kasoo horjeedaabay ku tilmaamaan calaa kulli xaal fikradan uma bambaxayo iyo ninkani war badan maaha uma sii baahna inkastoo weli laga yaabo iskuullada lagu dhigaba oo maado cilmiga laga dhigo o laakiin waa waxid min shayaaiin linsi charles darwin buu kamid yahay aragtidiisuna evolutionka ku saabsanina kumay koobnaanin oo qura baxtigaasi biologyga ku saabsan sax iyo qalabban wixii la doonaya baa loo daayey laakin waa fikrad la tadwiiriyo fi cilmi lijtimaaci iyo taariikhdi iyo aqoomihii kaleo dhan la dhexgeliyey oo laga dhigay nolosha gebigeeduba inay tatawurka noocana ku salaysan tahay laakin waa fikrad iska baatila waxaana tusaaleyda kaga filan maraykanka waxay ku qabteen dood waxay ku qabteen doodacadka maraykanka doctor maxamed cali khan arukhaan baan ahaa madaxa turkiya wuxuu tilmaamayay ilaa laba boqoloo doodood baa la qabtay buu leeyay muddo aada u yar oo ay ku doodayaan brofesarada aaminsan creationka iyo kuwa aaminsan evolutionka kuwa aaminsan ama cristan ha ahaado ama wuxuu doona ahaadee in dunidan la abuuray oo insaankuna la abuuray iyo inuu insaanku soo tatawuray labada kooxood ee kale aaminsan baa dooday in laba boqoloo doodood ka badan baa lagu jebiyey buu leeyay qoladii aaminsanayd nadariyatu tatawur ama evolutionka rumaysnayd ilaa iyo duqoodii ugu weynaa odaimkaas hasuqo sideetan jira meelahaas iyo kooxdana ayaa wuxuu lahaa waxaan kula talinayaa raggii evolutionistka ahaa mabda ana aaminsanaa inaanay dood dambe la gelin nimanka christianista ah qoladatan aaminsan khalqiga iyo abuurka qoladan aaminsan inaanay dood dambe la gelin ayaan kula dardaarmayaa buu lahaa idan haddaa u baahataan qoladiinan internetka gala websites baa iska jira la yidhahda Uh, creationistiska ay websites ay leeyihin ama evolution and creation websites ay leeyihin oo masaa'ilkan si cilmiya loogu naqdiyo dee qoladiina afka ingiriisi ku hadadashay oo heli kartaan wallahu aclam alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina ashraf lmursaliin nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalim tasliima kaiira ama bacd ruuhaantii sheekha waan waanu mahadcelinanaa jazaahu allahu khayran waxaanan ku barinaynaa culummada kale ee maaragtay magaalada inay sidaas oo kale ay mawaadicda noocaas oo kale usoo diyaariyaan waxaan ku barinaynaa ardaydana inay maaragtay arrintaa iyada ah maxaadirooyinka noocaas oo kale ah inay soo galaan oo ay maaragtay soo xaadiraan waxaana mahad celinayaa ardayda maanta ka soo qayb gashay meeshan iyada ah wajazakum allahu khayran marka waxaa kaloo aan idogeysiinayaa sa ka baxayan kan bariga ka baxaa raggu